soomaaliya iyo somalilan wada hadalkoodu wuu soconayaa intuu soconaya waynu wadanaa innagu waxaynu rajaynaa inuu ka soo baxno in dowladda somalilan la ictiraafo waxaynu ka dan leenahay itiraafka somalilan iyo bosishonka ama mowqafka aynu taagannahay ee danteenna ku jirto ee maslaxaddeenna ku jirto dunidana ka dhaadhicinno caalamkana fahansiinno reer soomaaliyana walaalahee reer soomaliya aynu ka dhaadhicinno taynu doonana waata iyaguna waxay doonaya inu somalilan dib ugu noqoto soomaaliya ay iyaguna ay rabaan inagu riicaya laakiin waxaan idinka ballan qaadayaa ballan baa ummaddeenu leedahay maaha policy dawladeed maaha waa policy qaran weeye wax qaranku goostay oo ku tashaday oo ku arrisna weeye